alxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah amaa bacd waxaynu ku jirnay qeybtii labaad ee kitaabka fasalkii lixaad baynu ku jirnay fasalkii lixaad wuxuu ku saabsanaa ah, fi ladabi maca alkhalq uunka sida loola dhaqmo ama looga edab qaato labada waalid baa u horeysay labadii waalid waa ka hadalay ka gadaal awlaadii baa ku xigtay wixii la dhalayna waa ka hadalay waxaa xigtay walaalihii iyagiina waa ka hadalay waxaynu maraynay asawjaan labada isqabta xuquuqda ka dhaxaysa iyo say u wada dhaqmayaan baynu taabanayn laba qaybood wey xuquuq guud ahaan wey mid la arkaaba midka kale uu ku leeyahay waa gaar ahaan xuquuqna xuquuq caama wey asawjaan labadii isqabtay almuslim qofka muslima ah, yactarif wuxuu aqoonsan yahay bilaa daabi usluub almutabaadarati la isdhaafsanayey bayna zawji ninka waxqaba iyo wa sawjatihi naagtiisa xuquuqda mutabaadala isdhaafsanayaan ee midba midka kala siinayo ayuu qofka muslima inay waajib tahay rumaysan yahay wahya aadaabtaasna xuquuqu kullin mid la arka xaqiisii wey minhumaa labada isqabta ka mida calaa saaxibihi ka kale la nool korkiisa uu ku leeyahay wadaalika arrinkaasna liqowli sabeerigiiba u daliil tacaalaa korahaye weeba yihi walahunna haweenka waxay leeyihiin mislu ladii xaq mid lamida ah haweenku leeyihiin calayhinna korkooda ahaaday oo ixtiraam iyo kalgacalle iyo ammaano iyo naxariis iyo mid la arkaaba midka kale walahunna haweenka waxay xaqaanu leeyihiin mithlu ladii xaq mid lamida calayhinna korkooda ahaaye iyaga lagu laha bilmacruufi wanaag marka macruuf laleeyahay qofna qofka kale wuxuusan awoodi karin inuu ku kalifo kuma shaqeeya ma aha waa wixii macruufa ee wax la kasaa ee ummaddu taqaan ee ninka uu karo ay naagtu karta wey kolkaa waa macruuf markii inta ay dhexdooda taal baa welirijaali rag waxay leeyihiin oo aya naagaha la wadaagin calayhinna naagaha korkooda ku leeyihiin darajatun dheera waa xaggii hogaaminta qawaamadii wey alrijaalu qawaamuuna cala annisaa waxaa weeye taladii iyo arrimintii iyo maamulkii reerka nin kale naagtu shaqa kuma leh iyadoo hawsheeda waxaa weeye asamcu waataaca wa xifdu lamaana ninkeeda markuu hadlaya inay maqasho inay warkiisa dafirto ama warkiisa war ku dhex dartaa maaha isagii baa hadlaya waa inay maqashaa waxbuu faray ama ka reebay waa inay yeeshaa wixii uu ku aaminay waa inay u ilaalisaa intaasaa xaqeyduu ku egyahay amaa talada iyo hogaaminta iyo reerka maamulkooda rag baale naagi shaqa kuma leh wasadaqa rasuulu sala allahu calayhi wasalam fii qowlihi laa yuflixu qowmun walow amrahum imra'a ma liibaanaan baa rasuulku yihi reer taladoodii naagu dhiibtay reer taladooda naagu dhiibtay ma liibaanaanku marka naagtu guriga aabbeedkama taliso aabbihii dhalay uma taliso kolka adigoo soo guursaday maxay kugu talinaysa ciddoodaba kama talin jiri maxaase naag shaqadeeda tala ka dhigay asaman wadaaca waxifdu lamaana markay naaga taliyaan marka la baaba-ayo markaa burburka ku dhacay dalalka iyo duwalka waxaa weeye kuwa ragga ah ee madax loo yaqaan iyagana naagahoodii baa usii madaxa hoggaankii markaa naago u dhammaaday waxaa dunida hogaaminaya naagow waxaan xafiisyada fadhiya ama madaxweyne ha lagu sheego ama meri ha lagu sheego ama wasiir ha lagu sheego ama safiira lagu sheego isagu ummaduu xukumaa isna islaamta xukuma idan waa baaba-ayaa reerayna ku talisay walirijaali rag wuxuu leeyahay calayhina haweenka korkooda ku leeyahay darajatun dheeraado asamcu wataacahu fahaadihi laaya ayadatan aynu akrinay alkariimatu ee wanaagsan qad adbatat waxay sugtay likullin mid la arkaba u sugtay min azawjayn labada isqabtaa xuquuqan xaqyaal bay u sugtay calaa saaxibihi mid la arkaba midkiisa kale la saaxiibka korkiisay ugu sugtay wakhasat irajula markaasay raggii koobtay ninkii bimasiidi daraja darajo dheeraada oo walirijaali calayhina daraja bay hay ku koobtay liictibaaraatin fiirayaal xaqirid naagta la xaqirayaa maaha ee ictibaarooyin khaasatin gaar ahaaneed baa ninkan loogu khasisay oo ilaahay abuuray ninkan iyo naagta baa xaggii kartida iyo dulqaadka iyo caqliga buu raggii u badiyey naaguhuna xaggii caatifada iyo naxariista iyo jileeca ayuu u badiyey ninka inuu dadaalo oo dagaalamo oo halgamo baa loogu talagalay naagtuna inay gurigeeda joogto caruurta barbaariso ayaa loogu talagalay idan isku wadcda marka dumarka haweenka eebba wax ka yaqaana male weli miyaa eebba naag rasuul ka dhigay ama nabi ka dhigay ama u ogolaaday inay boqor noqoto maya isagaa yaqaan kolka kolka ma wuxuusan eebba siin baa naagta la siinay ictibaaraatin khaasa fiirayaal gaar ahaaneed wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina in midba midka kale xaqu leeyahay buu cadaynayaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiyo caleyhi rasuulka korkii fii xajati ilwadaac sakootinta xajkeeda gudihiisa xajatu ulwadaac waa xajkii nabiga u xajiyey caleyhi salaatu wasalaam ka hor ma xajin kadibna ma xajin sanata cashrin min alhijra ayuu dhacay markii laysugu yimid almashaaciiri almuqadasa makiya miniya carafo iyo musdelifa goortii laysku yimid ayuu nabiga ummadda wax walba kala hadlay diintoo dhanna u gudbiyey kolka khudbad dheer wey khudbadaa qeyb ka mida wuxuu nabiga ku yihi alaa hooya raggii buu la hadlaayey tanabahuu waclamuu haddaad raggii tihiin baraarugo ogaada ina lakum idinka raga waxaad leedihiin calaa nisaa'ikum haweenkaad qabtaan korkooda ku leedihiin xaqan xaq waajibaad ku leedihiin sidoo kale walinisaa'ikum haweenkiinu waxay leeyihiin calaykum idinka raggaa ah korkiina ku leeyihiin xaqan ayay ku leeyihiin hayra ana haadihi alxuquuq hayra laakiin ana haadihi alxuquuq xuquuqda aynu sheegnay bacduhaa xuquuqda qaarkeed mushtarag waa la wadaaga bayna kullin mid laarkood min asawjayn ka mida ayaa wadaaga wa bacduhaa xuquuqda qaarkeedna khaasun wuxuu ku kooban yahay bikullin mid la arko minhumaa labadooda ka mida u calaa xida gaar ahaan ugu khaas yahay oo ugu kooban yahay kolkaa xuquuqda ay wadaagaan maxaa ka falxuquuqu xaqaqyaalka almushtarakatu rag iyo haweenba la wadaago iyo waxaa weeye kow alamaana labada isqabtaa in midba midka kale aamin u yahay meesha inayaan khayaaniya shirqool iyo dhagari ku jirin naagtu waaye ninka daacadu tahay ninkuna naagta waa inuu daacadu yahay khayaano meesha inay ka fogaato hadday meeshii khayaano soo gasho balaadha alamaana aaminnimo wey id yajibu waxaa waajiba calaa kullin mid la arka kulligii korkii min azawjayn labada isqabtaa an yakuuna waa inuu ahaado amiinan qof dhowrsoon inuu noqdo wey maca saaxibihi saaxibkiisa kale uu ninka naagtiisa aamin u yahay naagtuna ninkeeda aamin u yahay labadooda midna usan midka kale dhagar iyo khayaano shirgool iyo minjaxaabo xatoor iyo tuuganimo been sheegid waxaynuusan kula dhaqmin wey oo falaa yakuunuhu midna midka kale ma khiyaano fii qaliilin khayaano yar walaa kasiirin khayaano badan midna idii zawjaan sababku waxaa weeye labada isqabta ashbaah waxay u egyihiin bishariikeyn waa ka daran yihiin laba wax isku darsatay hadday iskhayaanaan maalkuna dhaqmi maayo iyona wada socon maayaan labada tan noloshii bay isku darsadeen labada shariig maal bay isku darsadeen laakiin labada tan waaba isku nolol oo qof la arkaba qofkii kale u xisaaban yahay idi zawjaan labada isqabta ashbaah waxay u egyihiin bishariikeyn laba wax isku leh oo wax wadaagta oo falaa waxaan markaa laga fursanay min tawafuri alamaana aaminnimada inay buuxdo iyo wanusxi khayr miiridda iyo wasidqi run sheegidda iyo walikhlaas daacadnimada baynahuma dhexdooda midba midka kale intaa inuu xambaarsan yahay wey aaminnimo iyo khayr miirid uu midba midka kale wanaag la jecel yahay run sheegid daacadnimo baynahumaa fii kulli shay xaal la arka kulligii gudihii min shu-uuni xayaatihimaa labada isqabta noloshooda xaalyaalkeeda ka mida alkhaasa midda gaar ahaaneed waalcaama midda guud ahaaneed waa in labadooda midba midka kale daacad u yahay runu sheegow laba taa waa ka dhaxaysa almawadda kalgacallo midba midka kale inuu ilaa aakhir daraji kalgacallo u hayo waalraxma naxariis midba midka kale ilaa aakhir daraja inuu naxariisto wey bixaysu si waa inay noqdaan uu yaxmil xambaarsan yahay oo qalbiga iyo maskaxda iyo maanka ku xambaarsan yahay kullun mid la arko labada isqabtaa lisaaxiibihi saaxiibkiisa kale oo kii kalaa akbara qadrin qadarka ugu weyni badan qadar suurogala kan ugu weyni badan min almawadda kalgacalo alkhaalisati ee baraxla waraxmati naxariis ashaamilati meel walba gelaysay yatabaadalaaniha waa kala bedeshaan oo midba midka kale ayuu mawadadii iyo raxmadii siinaya baynahumaa dhexdooda inta in la eg iila intay wada nool yihiin dhibirkeeda misdaaqan iyagoo rumaynaya liqowlih eebbaweyne hadalkii tacaalaa korahay wa min aayaati eebbaweyne calaamooyinka waaweyn ee lagu garanayo jiridiisa cilmigiisa awoodiisa qudradiisa raxmadiisa xikmadiisa lagu garan waxaa ka mida ah, an khalaqa in eebba uumay lakum idinka raggaa min anfusikum naftiinii huwaaswaajan haween idinka uumay haweenka xaawa u horeysay abulbashar aadam calayhi salaam baa laga abuuray intii xawa ka soo hartay annagaa dhalay kolka naag la arkaba nin baa dhalay nin la arkaba naag baa idan waa dad isku mida ah oo wax u dhexeeyo xuma a jirin hadday hooyadaa tahay amay gabadhaadii aad dhashayta amay walaashii ku dhalatayta amay wadaadii kuu dhexda aada qabtay ay tahay naaguba intay ka koobantay markaa niman diinta iyo dadnimadaba lacola gaala ah ilaahay iyo ummadda lacola ayaa colaad abuuray waxaa la sameeyey gudyo waxaa la sameeyey miisaaniyo afhayeen iyo abukaatayaal baa la sameeyey guddiga haweenka xuquuqdooda u doodaa leeyi guddiga haweenka xuquuqdooda u dooda yaa xaqa haweenka maqaye loo dadaya waa ka mar haddii naag oo dhan la kulmiyo adiga midda gurigaaga joogtaba ama taad dhashay ama ta kula dhalatay haddii la weydiiyo oo la yihaa xaqa kaa maqan guddi baa la sameeyey oy gaaladu samaysay xaqa haweenkay u dooda adigana haweenkii baad ka mid tahay maxaa kaa maqan walaashay waxaa ka maqan waxna eebaba ugu talagelin waxaa la rabaa naagta intay guriga ka baxdo calaladana dhigato suuqana wareegeysato hawxa rakiista ee caatifada miirana een xaladeeg lahayn ee gacan soo taagtay aan yaa iska dhigi karin kolkaa inay noqoto sida xayawaanka dugaagga cunayoo kale duurarka iyo banaanka marka lasaxariiriyana waa la nacay awale guryaha laga bixiyo ilaan guryahay ku sharaf leeyihiin oo markay guriga joogto daxad cayrina ka daran allow kolyo arkaa laleeyahy laakiin markay banaanka joogto mid walba ishii afka uu kaga dhadgo waa rakiisaysa goortay rakiisto gaarka looga fadhiisana goorta abuur xaaraama lagu dejiyana adoogiina waa nacaya walaalkiina waa nacaya ninkii yahayna waa nacaya cid rabtaa male nihaayadii maxay noqotay in akhri adduunba la seejiyo iyaguna garan waaye markaasaa waxaa la yihi guddiga haweenka xuquuqdooda u dooda yaa dhacay haweenka xuquuqdoodii aniga maa bilxaan xaqeeda wad adiga maa wad ninka bilxaanta dhacay ee waxoodii la tegay waa kuma xaqa ka maqan muxuu yahay walaashay idan dunidu meeshay ka qasmayso meelaha w kolka waxaad arki doontaan siday shareecada u qiimaysay waxaa naagta ninkeeda aamin ha u noqdo kalgacali iyo naxariisna qaybta ugu dambaysa ha siiyo iyadii oo dhan mas-uul baaba laga yahay waxa baaba-ayana ninka wey rabi markuu aadam la hadlaayey calayhi salaam oo isagii xaawo ay jannada ku jireen baa ibliis eebba uga digay oo yidhi falaa yukhrijanakumaa min aljanna xaawi aadam haddaad tihiin cadowgiina ibliis baa la yidhaah yuusan jannada idinka bixinin haddii jannadii laga baxa maxaa imaanaya fatashqa adiga aadama dhibtoonayo yukhrijanakumaaba waa la tatniyeeyey fatashqayaani maa la yihaah haddaad janno ka baxdaan oo adduun tagtaan labadiinna waa dhibtoonaysaan fatashqaa mufrad wey adiga aadamaa dhibtoonayo idan naagta gurigaana iska joogi kolka guriga ijaarkiisii iyo biilkii iyo masruufkii iyo marashadii iyo dawadii iyo wixii mutadalabadaa dhar iyo dhuul iyo dheef reerka u baahnaa cirka keen dhulka keen adaa lagaa sugaayo haddaad caafimaad qabto iyo haddaad curyaanta haddaad laba dignood balaada reerkaa noloshiisii adaa lagaa sugaaya idan yaa dhibtooda raggaa dhibtood falaa yukrijannakuma walaa yukhrijanakuma min aljannati fatashqa waad dhibtoonaysaa laakiin haddaadan bixin oo janno joogto ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa taraa wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa intaad janno ku jirto cagagubyoon maysid oo arradii maysid oo oomi maysid oo dhabarki maysid dibadda haddii la tagana adaa dhibtoonayo idan waa loogu talagalay inuu ragga fafaado kolkaa nin ordahaya oo ama xalaal wax ku raadinaya ama xaaraan wax ku raadinaya tuugaa derbiyaha jebinayo wuxuu leeyahay naagta idin dhibtooni naagun buu diday hooyadii ha noqoto walaashii ha noqoto midu dhala ha noqoto taw dhexda ha noqoto raggaa derbiyaha la hardamayo ee tobankii ijoodba ka dhilqadeen ama labaatankiiba korkooda jexjexmay intaan naag raaxadeed la halgamay bacda daalika kullihi ayaa layihi xuquuq baa ka madnani guddiga xuquuqda naagaha u dooda idan waa fasaad xalay ama habeen hore faransaha dawlaa laga dhisay shan wasiiroo naagaa ku jira aqalaa la dumiyey ee naag maxay qabanaysaa naag maxay qabanaysaa shantoodii aqal waa duntay maxaa jira ma naag wasiirada lagu sheegay baa baasto karinaysa ama budcado duweysa waaba wasiiri xaggee lagu arkay wasiir waxba kharaar karima idan aqalaa joogay naagaha marka xilkaan loo dhiibay oo wasare laleeyahay aqalay joogeen rag baa qabo waa ogtihiin boqorada ingiriiska inay caruurshana leeda taajeer waa ogtihiin kuxigeenkeedii inay caruur leeda indira gandi waa taqiineen caruur bay lahay marka naag caruur dhashay oo umulays baakistan naagtii u noqotay beriva baawoodkoo socda fool qabatay marka see yeelaysa isbetel bay gashay waa laga dhalinayo mid bay meeshii geysoy tiri ka codkaydii bixi kolkaasaa la yidhi waa ra-iisul wasaara waana umulw ilmaanuga waxa weeye markaa qorshihii eebba ku talagalay iyo maamulka xalashaabaa la duminaya waa waxyaalihii wax badan aan xaliqnay ee nidhi eebba ma qabatay in la yihaah ilaah waa ku rumaysannahay waana ku raaxsannahay adaanana abuurtay laakiin dunida annagaa maamulay intiinaa nin yeelayaa male reerkaaga iyo xaruurtaadi aqalkaaga ha lagu maamula iska fariisa meel kolka waxaebal lagu haya dulmigaawe isna uusan udulqaadani dulqaadani markaasaa dunidoo dhanba kharimaysa wa min aayaatihi waxaa kamid a ah calaamooyinka waaweyn eebba qudradii awooddii lagu garanayo an khalaqa inuu uumay lakum adinka min anfusikum nafafyaalkiiniibu aswaajan haween idinka uumay litaskunuu inaad xasishaan ilayhaa haweenka ciladii loo abuuray dhegeysta litaskunuu ilayhaa cilada waxaa adigii saakaad ka laahday joornaataad raadiisay iyada marka raashinka iyo shaahi iyo gogoshi iyo alaabtii guriga hasii diyaariso marka adoo hurayaa timaadid ooman gaajaysan daallan hiraan hiraya hawsha dhibkaa la diriirto biyo qabow iyo war macaan iyo hadal fiican xabuurka intay kaa bixiso marka cagaha kaa mariso saliid saytuun iyo liindhanaan laisku daro dhibka waa kudayla wahaa kada litaskunu ilayha madxiladii eebba u abuuray dumarkii dhegeysta an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan ilaa haween buu idiin abuuray litaskunuu ilayha waataaladiin inaa xasishaano nagaataano dhibkii maanta jiray siday khadiijata radia allahu canha nabiga yeeri jiray koalla kolkuu yimaad isagoo lasoo labay ama malaa'igii jibriil baa soo labay ama qureyshiya gaalaa soo labtay isagoo walbaharsan buu imanaya kolkuu guriga yimaad bay labada koon uga dhaxaysa sidai caruurtii xambaaraysa oo u gabaynaysaan khalaas dhibkii waa baaba nabiga markay dhimatay kadib u iloobi way cayshoo gabar guumi badan ahay quruxda badnay gabarnimo lagu guursaday baa tihi habar waa yeela baad mar walba hadal haysaan ma waan ilaah naaga karoonku ugu bedelin iyadaa istilmaamaysa iguma bedelin bu waygu wallaahi inaan khadiijo wax lamida weligay arag goorta tolku ii gooyey bay xariirisay kolkii wixii la ii diiday bay waxeeda markii lay dulmay bay ii hiilisay wakaana wakaana wakaana intay dhaqaal u tartay si u waday buu yihi wakaana lii minhaa walad lixbay ii dhashay qof kaleba xumalay aniyada ahayn maariyatu lkibdiya oo suriye ahay baa ibraahiim dhashay ama awlaadda intiisii kale khadiija dhashay kuwaan kale waxuma dhalin markaasuu yihi ilaahnaa khadiijo ka fiican iguma bedelin arkina maayo wax ka fiican isagana aluufaasuu u sameeyey kolkuu neef qalo iyadoo dhimatay wuu dhihi jiray khadiijo saaxiibyaalkeedii inta nooleed la saaxiibkaa hilbihii in loo qaybiyo markay timaado nabiga soo booqato qof khadiijo ay saaxiib ahaayeen oo la yidhaahdo heblaha kuu joogta waa barka jira farxad allaahumma haadihi haala tani waa qofkii haalahay waxay noo iman jirtay ayaam khadiija khadiija markay joogtay noo iman jirtay fadhig intuu ka koo oos farxu oos barxuu boodboodi calayhi salaatu wasalaam wa jacala litaskunuu ilayha inaad haweenku xasiishaan wa jacala baynakum eeba dhexdiina wuxuu yeelay mawadatan kalgacal iyo waraxmatan naxariis mufasiriinta araa badan bay mawadada iyo raxmada ku fasireen mawadatan waa shahwada waraxmatan waa caruurta wa taxqiiqan iyadoo la sugaayo liqowli rasuul rasuulka hadalkiisa calayhi rasuul korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaa ahaatee uu rasuulku yihi man laa yarxam qofkaan muslimka u naxariisan ama makhluuq iyo naflaha laa yurxam isna xag eebba loogama naxariisto kamaa tadiinu tudaa sidaad adiga u dhaqanto baa eebba ku abaalmarinayo haddaad adiga basharka iyo makhluuq iyo naflaha raxmad kula dhaqantid eebbaa kuu naxariisanaya haddaadan adiga naxariisanna lagu naxariisan maayo wasadaqa rasuul sala allahu calayhi wasalama fii qowlihi irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa man laa yarxam qofkaan naxariisan laa yurxam looma naxariisto saddex xuquuqda ka dhexaysa waxaa weye asiqatu kalsooni almutabaadala ee lala kala wareego qofba qofka kala siiya baynahumaa dhexdooda bixaysu si uu yakuunu ahaanayo kulun mid la arko minhuma labada isqabta mid ku kalsoon fi laakhar ka kale uu ku kalsan yahay walaa yukhamiruhu ma dheehayo adnaa shakin shaki ka ugu hooseyn badan qalbigiisa dheehimaa fii sidqihi uu runtiisa shakisan yahay wa nusxihi khayr miiridiisa wa ikhlaasihi daacadnimadiisa uu lahu u yahay wadaalika arrinka liqowlihi tacaala eebbaweyne hadalkiibaa u daliila uu yihi inama almu'minuun intii eebba rumaysay ikhuwa walaalow oo labadan isqabta intaynba isguursan bay walaalo ahaayeen kolkaa ma walaal aa ah walaalkii minjaxabiya oo been u sheegay oo khayaana oo lugooya oo dhagrad maya wa qowli rasuul <coughs> rasuulka hadalkiisiina waa u daliil kalsoonida sala allahu calayhi wasalama eebba rasuulka korkii naxariisiyo nabadgelyaha ku badiye wuu yihi laa yu'min wax ma rumayn axadukum qofkiina xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaado liakhiihi walaalkiisa muslimka maa yuxibu wuxuu u jecel yahay linafsihi isaga naftiisa waxaad ladnaan ladnaan iyo caafimaad iyo caaniyawi iyo cimri dheer iyo caruur aad naftaada u doonayso waa inaad muslimka dhammaantii la jeceshahay haddaad iska weydo tilmaantaana iimaankaaga sixid buu u baahan yahay dib ugu noqon iimaankaaga masaxna laa yuuminu axadukum qofkiin wax ma rumay xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaado liakhiihi walaalkiisa muslimkaa maa yuxibu wuxuu u jecel yahay linafsihi isaga naftiisa waalraabita xiriirka asawjiya ee isqabid laa tasiidu ma kordhiso ukhuwata aliimaan iimaanka walaalnimadiisii hore ilaa tawfiiqan sii sugid iyo watawkiidan tawkiidan sii adkayn iyo wa xoojin bay u kordhisay markaa labaa isbarkan walaalnimadii iimaanka oo kolkii hore guur ka hor ay walaalo ahaayeen iyo middaa dambee guurka ay isku nolol darsadeen labadaasaa isbarkan wa bidaalika sidaa aynu sharaxnay maa yashcur wuxuu dareemayaa kullun mid la arka kulligii min azawjeyn labada isqabtaa annahu isaga wuxuu dareemayaa huwa isaga caynu laakhar inuu kii kale naftiisiiya wadaatuhu bartiisii uu yahay ee wa kayfa sideebaan laa yasiqu linsaan qof ugu kalsoonaanayn fii nafsihi naftiisa gudaheeda oo walaa yansax usan ugu khayr miiray lahaa nafta aw kayfa sideeba yahushu lmaru uu qof u khaldaya nafsahu naftiisa oo wayakhdauna wuu dhagraya afar alaadaabu usluubka iyo anshaca alcaamatu ee guud ahaaneedna waa ku siman yihiin oo min rifqin dhimrina uu midba midka kale u dhimriyo fi lmucaamala xagga wada dhaqanka adeega iyo dhaqanka iyo maamulka reerka midba midka kale si dabacsan iyo hadal qabow buu ugu gudbinayaa wa talaaqati wajihin mid la arkaba midka kale wejigu u furfuraya wa karami qowlin mid la arkaba midka kale inta hadala kan ugu qiimi badan wuu u doodhaya wa taqdiirin mid la arkaba midka kale waa qiimaynaya waxtiraamin mid la arkaba midka kale wuu xushmaynaya wahiya taa aynu sheegnay baana almucaashara wada dhaqmida bilmacruufi wanaag lagu wada dhaqmo alatii mucaasharo amara allaahu u weyna faray bihaa mucaasharada fii qowlihi tacaala hadalkiisii qiimiga badnaa eeba ku faray uu ragga ku yihi wacaashiruuhuna haweenka la dhaqma bilmacruuf wanaag kula dhaqma waxyaalaha aynu aada iyo aada uga fognahay bay ku jirta meelaha aynu laana mucaasharada haweenka si fiican loola dhaqmo iyo war macaan waalaanahay midna sababta waxaa laga bilaabaya dafirid naagtii la dafiro kolkii guriga la keenay naagta magacii loo yaqiinay ee aabbaheed iyo hooyadeed u bixiyeen loogu yeeri maayo axaadiista rasuulka waa aragtay in nabigu yaa caaisha le ashadu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama almusawiruun markaa loogu yeeri maayo magaceedii waxaa la oranaya waraawati meesha adna gacantii la boodo si kobshaa kugu dhiig kolkaa koobkiina hadaas bakerigiina ha jabo cadowgiiba ku dhaqooya waysaad iga jabinay huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna akraju naasi ilaykaw ilaah wuxuu ka cabiray maradaad qabta maradii maa wayse kaa jabinay huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna bilmacruufi wajacala baynakum mawadata waraxma qowlkeeba marka waxsinimadii iyo cidoodnimadii in laga tanaasulo shareecadiina tafdiic camaliya lagu sameeyo marka meelahan laana ay ku jirta waxaashiruhuna bilmacruuf wahiya alistisaa dardaar mid wey bilkhayr wanaag laysu dardaarmo alladii wanaagii uu amara bihi rasuulu lcadiim rasuulka uu faray fii qowli markuu yidhi wastawsuu isu dardaarma binisaai haweenka khayran wanaagu yaan lagu dayanin ha loo dulqaato ha loo naxariisto marka wixii adiga adiyada kula dhaqanto unbayina kuwa dhaqmaysa kolkaad adiga sidii qofaan wax kaa gelin iyo hadalladaa tusto iyadiina god bay gelaysaa way suruurinaysa idan reerkii dhaqankiisii hagaagi maayo waxaashiruhuna bilmacruuf baa meeshii ka maqan fahadihi intaynu sheegnay jumlatun waa hayn min aladaabi kamida almushtarakati la wadaagay bayna zawjeyn labada isqabta dhacdood walatiti uu yambaqii haboon yahay an yatabaadalahaa inay kala qaataan oy isisiiyaan baynahumaa iyaga dhexdooda camalan iyagoo ku camalfalayo bilmisaaqi ballan alkhaliidi adag alladii ballanka ushiira la tilmaamay ilayhi ballanka fii qowlihi tacaalaa ilaa qowlkiisa lagu tilmaamay wa kayfa waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin wa akhadna minkum mithaaqan qaliida qof baad guursatay toban sanaad qabtay shan xaruuray kuu dhashay way isqoonsateen kolkaa kadib subaxaas markaa wax badan baad qaraaba ahaydeen wixii aada meher u siisay amaad maalnimo u siisay inaad tidhaaha marsaaka haddaan ku fulayo alaabtayda meesha idhig wax banaan ma abad marka subxaanahu watacaala waa taxjiib weeba la yaabay warkan oo uu leeyahay wa kayfa sideebaad taakhuduunahu uga qaataan haweenka alxamdulilah wa kayfa waa yaabad sideebaad taakhuduunahu uga qaataan haweenka daharkii iyo maalkaad siisay waqad afda isagoo shubmay bacdukum qaarkiin ilaa bacdin uu qaarka kale ku shubmay isku dhex daadatay biyo biyo ku daatay maarag ma kala garan karta toban sanaad qabtay ifduhu waa isku shubmid alifaado waxaa la tawaafu lifaado ama alifdaau min xarafa waxa weeye goorta ay xaajiyaasha habeenka tobankaa qoraxdii sii dhacdo oy markaliyeeta bar xarafa ka soo daadaan iyagoo soo aaday musdelifa qofkaan ku dhex jirin ee kor ka eegayo hirka dadka suu u siman yahay iyuu moodayo idan waabaad isku subanteen sawi qaataw idan qofka kan aada budushay eed goglatay ee ku dhashay ee toban sana kuu adeegeysay toban sano ka hor waxaad siisay inaad ka qaadataa maa amaa furidda iyo qabidu labadaba waa banaanta fa bimacruufin aw tasriixun biixsaanin haddii laysqancin waayo kale kala iimaan baxo caqli iyo maslaxa iyo diin iyo deris labadii qof ku qancin waayaan kolkaa inay kala tagaan waa banaan tahay laakiin waxaan banaanayn dahabkaad u gatay toban sano kahor inaad ka qaadato ama meelkaad siisay ama waxaad gaaru siisay kuma banaana wakayfa sideeba taakhuduunahu uga qaadataan waxaad hore u siiseen waqad afda isagoo isku shubmay bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale oo waakhadna ay haween ku qaateen minkum xaggiina misaaqan kalsooni kaliidan adag kolkaa ballanka adaga kaa qaateen waa guurkii shareecadii allah kuu banaysay korkeedii iyo qalbigeedii bay ku wada siisay kolkaa waxaad hore u siisay seebaad uga qaadata ha ka qaadanin ee waxaad siisayna udda waxaad heli karteed haban kartana ugu dar wataacatan waryeeli lilah eebba warkii la yeelay halyaha alqaa'ili yidhi subxaana eebba eeblahan badna walaa tansaw ha halmaamina alfadla dheeraad laysku taro baynakum dhaxdiina oo in naagtuna ay wax dheeraada ninka tarto ninkuna uu naagta wax dheeraada uu taro yaan la iloobin oon la dhihin xuquuq adigu lahayd waa ka ee waxaan xuquuq ahayn eenu waajibinba in laysi siiyo wey oo qofka qofka kale u gudbiyo wey walaa tansaw halmaamina alfadla dheeraad inaad baynakum dhexdiina wax dheeraada isi siisaan in allaha eebba weyne bimaa tacmalu waxaad samaynaysaan basiiru waa ujeedaa inta waa xuquuqdii guud ahaanadu oo mawadadii kalgacalladii iyo naxariistii iyo ixtiraamka iyo tawqiirka iyo ammaanadii iyo kalsoonidii laakiin waxaa jirta xuquuq gaar oo midba midka kale ku leeyahay ama alxuquuq xaqaqiyaal almukhtasa ee gooni ahay iyo walaadaabu usluub alatii aadaab uu yalzamu laasimsanayey kulan mid la arko min azawjayn labada isqabta ka mida an yaquuma inuu isu taago bihaa xuquuqda waxdaw keligii naxwa sawjihi kii kale fahiya awalan wuxuu hormariyey naagta xaqay ragga kule awalan xuquuqu zawja naagta xaqeedii calaa zawji ninka korkiisa ay ku lahay yajibu waxaa waajiba calaa zawji ninka wax qaba korkiisa ku waajiba iisaa zawjatihi naagta u qabo dhankeeda waxaa uga waajibaya alqiyaam inuu isu taago bilaadaab anshax ataaliya ee soo socda weeye kow an yuxashiraha inuu kula dhaqmo bilmacruufi wanaag biqowlihi tacaala baa u waxaashiruuhuna kula dhaqma haweenka bilmacruufi wanaag oo fa yudcimaha cuntuu siinaya idaa taacim markuu isaga wax cunayo ee adigana duurkiiyo makhaayadaah inaad soo tunto iyadana ay baahi u baktida maa ama xagga wax ka keen ama guriga ku cuna fayadcamu fa yudcimuha naagtiibuu cunto siinaya idaa taacim markuu cuntaynayo wayaksuha waa rad bixinaya ida ktasa markuu arood bixinayo wayu-adibuha caqligaa ku yar cilmigana waa ku yaryahay qallooca uu ka edbinaya idaa khaafo hadduu ka cabsado nushuusaha hanqaltaagideeda iyadoo dhaafdhaafaysa hadduu arkana waa edbiya bimaa buu ku edbinaya amara allaahu uu eebba faray an yu-adaba nisa in agaha la edbiyo maxagee laga bilaabaya bian yacidaha markaad qoonsi maad aragtaba darbax iyo gaaruun iyo laad laad ku bilaabi maysa horta waad waxdini waad waanini oo ilaah ka yaabaad leeda waxaad samaynaysaa ma bannaana kheerka uma roona adiga kuuma eka aniga ima qabato alla ma ogola rasuul ma ogola diin ma ogola muslimaad sheeganaysaa dhaaf maxamed meeshaasay ka bilaabanaysa kolka hore bianyacidaha inuu wacdiyo wey xaq iyo diin u sheego wey aayaadkii axaadiista uu ku tumo wey fii kayri sabbin isagoona rumaynin wax yahay aan dhihin walaa shatmin aanan caayin walaa takbixin dulli ku bax isagoon dhihin wey yuu horta wacdinayo haddii wacdigaasay qaadato nabad wey waa la dhaqmaya fa in ataacad hadday ninka warkiisii yeesho waa la gartay wacdigii baa anfici waay kolka oo kusii waalatay see la yeelaya waila haddayan wacdigii qaadan xajaraha dhabarkuu duwaya filfilaashi gogasha dhexdeeda mudaaharaad qabooo nabadgelyo ku samaynayo kolkuu ka aamuso dhabarka u duwo oo dalaaqatu wejiga ka reebto cadaadintaas aad bay naagtu u anfacda hadday taasi ku waansanto nabad wey ee fainadaad hadday warkii hijradii ku yeesho wa ilaa darabaha markaana dhag tumaroojinayo fii kayri ilwejhi wejiga laga tumi warban tumeed hayra mubarixin aan irig jabinin ilna ridin laf hilibna jexjexin xanuun ha la gaarsiiyo laakiin haddana waa la dhowrayaa welibana waa madmuun inaad garaacdo diintaa ku ogol oo ilaa qowlkiisii wey wadribuuhunna haddana darbigaas wixii ka dhasha caqliga hadduu kaa firdho dabaal noqoto axmar aada gaaruur madaxa ku dhufato oy dhimato magtii waa laga raba waa lagu qisaasayo marka garaacna waa ku banaan waana mabduul macalimiinta waa sidoo kale ilmaha loo geeyey inay garaacaan waa u banaanta laakiin hadday jajabiyaan waa laga rabaa hawsha madmuun waxaa la rabaa xanuunna gaarsi qaqandhuufo oo qanqaniin laakiin ilbiha tartariqi lafiiha jabini ishiya iligi may lama ogaano marabaha fi kayri ilwaji wejiga kayrkii ayuu ka garaaca barban karaa kayra mubaaric aan laf jebin oo falaa yasiilu daman sidii neef la gowracay gaaruunkii lagu dhuftay indhigadiisu maamaaha walaa yashiinu jaarixa xibi shaqayn jirtay ishii iyo gacmihii in la naafeeyaa ma aha aw yucadil inuu banjariyo camala udwin xibin shaqadeed minalcada xibnaheedii kamida can adaa'i wadiifatii hawshii xibinteed buu abuuray inay gudato ishii arag baa loo abuuray carabkii hebel baa loo abuuray gacantii waxqabad kolkaa xibina ha banjarini ha fool xumaynin dhiiggeeda yuusan dacdanin liqowlihi tacaala maw daliila wain khiftum nushuusahuna ayaddu sidaa maaha walaatii takhaafuuna nushuusahuna mid afkaad ka arki doontaan walaatii haweenka atakaafuuna ka baqdaan nushuusahunna hanqaltaagidooda faciduuhuna marka koobaad wacdiya hadday ku wacsoomi waayaan wahjuruuhuna ka haajira fi lmadaajici gogasha gudaheeda hadday kuwaan sami waayaan wadribuuhuna tuuma fain adacnaakum hadday warkiisii iyo warkiina yeelaan falaa tabquu hajarinina calayhina korkooda sabiilan jid waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu noolaa baa dadku reebaadiyi ahaayeen reebaadiyihu dhaqankooda kan xooluhu leeya haweenkii baa tumid laga badiyey ashtakadii baa badatay nabiga ana waa laytumid ana waa laytumid nabiga warguud ahaayad buu u jeediyay asxaabta wuxuu ku yihi ninkana agtiisa tumaa nin idiin fiican maaha waanadii nabigaa la qaatay usha haweenkii laga dhigay iyagii baa marka raggii tafay haddana sidii loo baldaaqaysoo kale tubahay raggii u koreen cumar baa yimid yaa rasuulallah haweenkii waagaa nala hadashay oon gacanta ka daynay hadda iyaga na bursanayo waa ka joogi laanahay hala tumu yihi nabiga ilaan ayadii baaba tiri hala tumo laakiin tumidii tumad maxquula ah la doonayo waliqowli rasuul wadribuuhuna tuma fain adacnaakum hadday warkiina yeelaan falaa tabqu ha dalbina calayhina korkooda sabiilan jid lagu tumo qofkii warkaagii bayaasi waxay halaynaysana male laakiin adigaa adii jecel warkaad la gedgedini marka si aad ku tumto yaad xalaalaysanaysaa yaan la yeelin fain adacnakum hadday warkiini yeelaan falaa tabquu hajarinina calayhinna haweenka korkooda sabiilan waddo lagu tumo ee haddaad qofkoo toosan adiga warki intaad la gedgediso wada lagu tuma aada jariso taas tafsiirkeeda waa iska cajaayib waxaa waay anaa kaa xoog badan aayaddana maxay ku dhamaatay haddaad ka xoog badan tahay adna allah kaa xoog badan in allaha kaana caliyan kabiiran xoog sheegad hadday noqoto oo anaa kaa raamba ay tahay in allaha kaana caliyan kabiiran haddaad jejebiso adna ilaaha ku jejebina falaa tabqu calayhina sabiila waliqowli rasuul rasuulka hadalkiisa calayhi salaatu wasalaam korkiisa naxariis iyo nabadgelyo haatee liladii ninkii qaala yidhi lahu nabiga maa xaqu zawjati axadina midkaay naagtiisa xaqeeda waa maxay caleyhi korkiisa maa xaqu zawjati axadina annaga midkaay naagtiisa xaqeeda waa maxay caleyhi korkiisa ahaaday suaalyaab maxay yaa rasuulallaahi haweenka naga nagu leeyihiinoo xaqa wey faqaal jawaabtii nabiga wey an tudcimaha inaad cunto siiso inta cinta haddaad adiga wax cunayso wataksuuha aada dhar siiso ida ktasayta haddaad arod baxdo walaa tadrib ilwajha ha ka garaaci walaa tuqabic dulli alla kugu rid ha dhihin walaa tahjur ha ka tegin ilaa fi lbeyti aqalka dhexdiisa meehe wa nabiga hadalkiisa uu yihi alaa hooya tanabahu waclamu baraaruga ogaada waxaquhuna haweenka xaqa ay leeyihiin calaykum idinka qaba korkiina ku leeyihiin an tuxsinuu inaad wanaag fashaan wey ilayhina haweenka fii kiswatihina arad bixintooda wa tacaamihina cuntasiintooda waa qaawli nabiga hadalkiisa aleyhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo aatee uu nabiga yihi laa yafrak yuusan caragelin mu'minun in eebba mu'minatan gabadheedba rumaysay yuusan cariya ciilbadin ilaa yubkidaa yuusan aragelinin in kariha hadduu naco minhaa xaggeeda khalqan abuuris ama khuluqan dabeeco radiya aakhar wuxuu heli karaa mid labaada uu ka raalli noqdo laba arrimood bay ixtimaasha haddaad dabeecad ku nacdid miday ku fiican taad ka helaysa kolkaad meeshay ka fiican tahay ku ilow meeshay ka xunta ama haddii kale adiga haddaad ku nacday wax waxaad ku nacday mid ku jecel bay heli doontaa nabadgelye kusiida ha ariiri gelin laa yafrak mu'minun yuusan caro gelin mu'minatan naageeba rumaysay ay laa yubqidaa yuusan cari gelin in kariha minha hadduu ka qoonsado khuluqan dabeeco radiya aakhar nin kale iyadii raalli ka noqonayo lab an yucallimaha waa inuu baro adaruuriy wixii lagama maarmaana min umuuri diiniha diinteeda amarkeeda kamida salaadii iyo tahaaradii iyo soomkii iyo inuu barawe in kaanat hadday tahay laa taclam midaan aboon daalika arrinka aw ya-dan inuu ogolaado wey lahaa iyada an taxdur inay tagto majaalis alcilmi golayaasha waxbara golayaasha waxbarashada ee wax lagu barto iyo ragga barayaalka ee dadka waxbara inay u tagto oo kasoo barato yuu ogolaanayo aw ya-dan inuu ufasaxo lahaa iyada an tacmur inay tagto majaalis alcilmi waxbarashada golayaalkeeda litatacallam ha barato daalika wixii lagama maarmaana id xaajatuha naagta dhibaatadeeda liislaaxi diiniha diinteeda inay u wanaagsanaato ay u dhib qabto iyo wa taskiyati ruuxiha nafteeda inay dahirto laysad ma aha aqaala mid ka yeel min xaajatiha dhibkeeda ilaa dacaam cuntay u dhib qabto wa sharaab cabiday u dhib qabto alwaajib ee u waajibay badluhuma in la siiyo wadaalik arrinka biqowlihi tacaala eebba weyne hadalkiibaa u daliila uu eebba yihi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo u ilaaliya anfusakum idinka nafafyaalkiina iyo waahliikum xasaskiina naaran ilaaliya waalmaraatu qofka la qabana min alahli ahalka ilaali lagu leeyahay ayay ka mid tahay wa naagtii ilaalinteeda min annaari laga ilaaliyaana biliimaani iimaan baa lagu ilaalinaya oo iimaankaa la baraya waalcamali saalix camal suuban baa lagu ilaalinaya waalcamalu saalixu camalka suubana laabudda waxaan looga maarmay lahu camalka saalixa min alcilmi aqoon iyo waalmacrifa waxgarasho xataa yumkin ha suuragalo adaa-uhu gudashadiisa iyo walqiyaam isu taagid bihi laysu taago camalkii saalix ah alalwajhi si korkeed laysugu taago almatluub ee la raadinayey sharcan sharciga uu raadinayey waliqowli nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yihi alaa hooya tanabahu waclamu baraarugo ogaada wastawsu isu dardaarma binnisaa haweenka khayran wanaag fa inamaa wax kale maaha huna haweenka xawaalin qafaal wey asiiraad waa qafaalan yihiin adaa qaba kuma dhaafi karto cindakum agtiinay qafaal ku yihiin wa min alistisaa isu dardaarmid bihaa haweenkii khayran laysu dardaarmo waxaa ka mid a ah, an taclama inaad bartid ma tuslix waxay ku wanaajiso bihi maaga diinaha diinteeda ay ku wanaajiso wa an tu-adib waa inaad edbisa bimaa wax ku edbisid yakfulu ku kafaala qaada lahaa naagta alistiqaama toosnaan wa salaaxa shaani xaalkeedao hagaaga saddex an yulzimahaa inuu naagtii laasimiyo wey bitacaaliimi ilislaam islaamka talooyinkiisa iyo wahadaabihii usluubkii islaamka waa an waa inuu naagta qabto bidaalika tacaaliimta iyo adabta islaamka inuu ku qabto akhdan qabasho oo fa yamnacuha waa inuu ka reebo an tasfar inay dardhigato aw tatabaraj inay tamashlayso wayaxuun waa inuu teedo baynaha iyadiyo wa bayna alikhtilaaf inay ku daranto bikayri maxaarimiha maxaarimteeda waxaan ahayn dadkaanan guursan karin wey adoogeed walaalkeediiyo waxay dhashay iyo hadday u tagto waxba kuma jabna min arijaali raga laakiin in adeerkeed ina abtigeed ina eedadeed ina aydeed kuwaas kuma jiraan kamaa calayhi sida ninka korkiisa ugu waajib yahay an yuwafir inuu u buuxiyo lahaa naagta xasaanatan ilaalin kaafiyatan ku filan iyo wa ricaayatan dhawrin waafiyatan buuxda falaa yasmax uma ogolaado lahaa naagta an tafsud inay kharibanto fii khuluqin xagga dabeecada aw diinin xagga diinta walaa yafsax hogaanka uma daaya lahaa iyada almajaal uma dhiiba hogaanka an tafsuqa inay faasiqowdo can awaamirilah eebbaweyne amarradii inay ka baxdo wa rasuulihi rasuulka amarkiisii inay ka baxdo heerkaa ma gaarsiiyo aw tafjur inay faajirad casiyada noqoto maxaa jira id huwa ninka naagta qaba isaga baa araaci ilaaliyo wa qawsaaruha almas-uul ee qiyaamo lagu weydiinayo canha naagta xaggeeda walmukalaf ninka loo xisaarayna waa isaga bixifdiha naagta ilaalinteeda wa siyaanatiha dowrideeda liqowlihi tacaala maana u daliila alrijaalu ragga waa qawaamuun u taagnaan badan cala annisaa naagaha korkooda wa qowli nabiga hadalkiisa calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo aatee uu nabiga yihi warajulu ninka wax qaba raacin qawsaar wey fii ahlihi reerkiisa wahuwa isaga baana mas-uulun ka mas-uula can raciyatihi waxaan ilaali la yihi afar an inuu ninkii garsooro wey baynaha naagtiyo wa bayna maratiha tan lala qabo in kaana laha hadduu naagta u sugnaaday mara oo wax lala qabo wey yacdil waa garsoora baynahumaa labada la isla qabo fi tacaam cuntaduu siinayo iyo wa sharaab cabidda iyo walibaas dharka iyo wasakan guriga iyo walmabid la baryida filfiraash midba habeen gogasha lagula baryo amaa jacaylka qalbiga kaasi shaqo kuma lihiin allaa ku shaqalow laakiin waxaad maamulaysa adiga waa inaad sintid waa alla yaxiifa waa inuusan jawr falin taxadiyo xadgudub fii shayin shay gudihii waa inuusan ku jawr falin oo min daalika cuntadii iyo cabidii iyo dharkii iyo gurigii iyo baryidii haw yajuur waa inuusan jawr falin aw yadlim wayadlim waa inuusan dulmi gelin id xarama allah eebbaweyne xarimay subxaana eebbaweyne hufna daalika arrinka fii qowlihi ayuu ku xarimay fain khiftum anlaa tacdiluu fain khiftum waaw inay tahay u malayn maayo fain khiftum hantaad ka cabsataan anlaa tacdiluu inaydaan garsoorin fawaxidatan mid guursada aw maa guursada addoomo malakat aymaanukum maxmayaalkiinu hanteen warasuul suubanuhu caleyhi korkii afdalu salaa naxariistan ugu qiimi badan iyo wasala nabadgelye ha aatee wasa waa dardaarmay biina haweenka alkhayr in loo wanaag sameeyo oo faqaal wuxuu rasuulka yidhi khayrukum ninka idiin fiican khayrukum waa ka idiin fiican liahlihi cidiisa wa ana aniga rasuulkaana khayrukum kan idiin khayr badana liahlii dadkayga wey oo saan ugu dulqaato amaan u dhaqaaleeyo idinkumaba yeeli kartaa shan waa kii ugu dambeeyey xuquuq ee haweenka ragga ku lahaayeen waxa weeye ka shanaad allaa yufshi inuusan faafin siraha qarsoodigeeda oo waxyaalaha naagta u dabeecada ee u qarsoon inuu sheegaa walaa siyama dhaqanka gaar ahaaneed ee dhexmara labada qof ee isqabta aduu ninka naagtii qaawiyey oo uu la kulmay inuu korkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda iyo xarakaadkeeda iyo hadalkeeda inuu sheegaa ma waciidka ku soo aroorayna waa arki doontaan nin naagtiisii la kulmay iyadiina ay la kulantay oo midba midka kale uu sheegay wixii amau ka maqlay amauu ku arkay laba shidaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam naag u hawaaninay masaladaanu kala hadla wuu yihi qofba qofka kale wuxuu kala kulmay yuusan sheegin gabar baa soo boodoo tidhi waqad facalnaa yaa rasuul allah markaa nabiga way iska waaninaysa way iska waaninay gabadhaan boodaa caddays oo tiri waa la yeelaa wada haweenkeeda ogeyn haweenku geedka hadday isugu tagaan ma ay sheegaan odagaygu waasaa odagaygu waasaa waa yeelaan markaasuu daymooday naagii oo yihi waa yeeshaan miyo been maalasiya garba gortiisa waxii baa soo degaay goorta la laalaadiyey raggii buu kusoo jeestay waryaa waad yeeshaan miyo oo idinkuna haweenkaa ka sii warantaan haweenkuna raggay ka sii waramaan markaasuu yihi laba eebba isu xalaaleeyey oo kulantay oo kala sir warantay laba shaydaan wey bani aadam maaha bani aadam maaha laba shaydaan wey xataa dhaqankii hadduu dhammaado oo laysqaban waayo oo la isfuro sirteedii sheegi maysa adna inay taadi sheegtaa uma banaana waxaa kaaga filan inaad wada dhaqmi weydeen oo aad kala tagteen fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun bixsaani shan allaa yufshi inuusan faafin siraha waxaa u qarsoon wa anlaa yadkur inuusan sheegin xayban ceeb fiihaa ku sugan waxun ceeba fajalla man laa caybi fiihi wacalaa ilaah weyne waacidkaa waxaan ahaynba ceeb buu leeyahay waxun ceeba haddaad ogaatid ha sheegin wa anlaa yadkura inuusan ninka sheegin way xayban dhaliil fiihaa naagta ku sugan id huwa see u sheegayaa alamiinu isagaaba aamina calayhaa korkeeda oo waxaan ka bilownay xuquuqdii labadooda ka dhaxaysay ammaanaan ka bilownay kolka say u sheegaysa adaaba ammiinkiia waalmutaalab ninka la ilaalila dalbayo waa isagaa biricayatiha ilaalinteeda adaaba lagaa dalbaya seebaad u ka shifta wadawdi burin canha xaggeeda xumaha laga buriyo biqowlihi waa u daliila rasuulka hadalkii sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi inna min shari innaas dadku waa ugu shar badan waxaa kamida ah cindallaahi eebbaweyne agti mansilatan darajo ugu shar badan yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda arajula nin yufdii gaaray ilaa imra-atihi haweentiisii oo wa tufdi iyana ay gaartay ilayhi isaga uma ka gadaal yanshuru wuxuu faafinaya siraha waxyaalihii u qarsoonaa iyadou gaaraha u fidinaya kolkaa laba ilaah agtii ka shar badan male ina min shari nnaas dad kuwa ugu shar badan waxaa kamida ah cinda allaahi eebbaweyne agti mansilatan darajo yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda arajula nin yufdi gaara shubma ilaa imra'atihi kinaaya can iljamaaci wey naagtiisii buu gaaray waa tufdi iyana gaartay ilayhi isaga isku manaasmeen ilaa hal ruuxay u ekaadeen uma ka gadaal yanshur wuxuu baa siraha qarsoodigeedii wixii u qarsoonaa ee isaga ma ahaane cid kale ogeyn u faafinaya iyadoo hadday yeeshana waa lamid wallahu aclam casharkan haweenkaa loo geeyay